rasuuli اlahi salى اllahu alayh wasalam baabulwuquufi waqfiyaalaha baabkiisii weeyaan waqfiga macnihiisu xagga luqada waa xabis iyo ka istaag weeyaan isilaaxa quraadana waxaa lagu dhahaa kelimo ayaa codka lagu dulgoynaya waxaana lagu dulgoyn welibana zaman dheer oo neefsi kolkaa maaragta uu ku suurtoobaayo dadku eegel neefsigu waa laba mid waa inaad isku celiso midna waa inaad tadaahud ay socoto labadaba neefsi baa loo yaqaana tanafus baa labadaba loo yaqaana zaman ma aragtay kolkaa lagu neefsado oo una sheekhu shaksigu uuna neefsi la'aan karin zaman intaa la eg waa in codka la gooyo biniyati listinaafna welibana lagu gooyo maalan waxaad odhanaysaa lilcaalamiin waladiin saasaa deetana ma aragtay ku wada haysaan saasuu noqonaya adig oo maala lilcaalamiin wladiina haddaad tidhaahda taa waqfi lama yidhaahdo waa inaad ta'ani aad u kala goyso oo meesha waqfiga la fahma ayay kuu noqonaysa waqfigu deetana wuu qaybsamaa ikhtiyaari iyo ibdiraari iyo intidaari iyo ikhtibaari afartaasuu qaybsamaa ikhtibaariga haddii aan lagu horraysiino waa ka ardayga lagu imtixaanahayo maalaba waxaa la odhanaya ardayga markaad khadmada ka dhegaysan layskama hoos fadhiyo un waxbaa la weydiiyaa waxbaa la weydiinaya marka waxaa la odhanhayaa kada wakadaa seed ugu istaag kada wakadaa seed ugu istaag kada wakadaa seed odhan baa la odhanaya ayib waa ikhtibaari meelo aan maaragtay laguma istaagahaynin baad ku qabanaysa ardayga ood odhanaysaa halkan see loogu istaagay maxaad odhanaysaa waa inuu ardaygani noqdo ku isagu wax fahmay waxna fahansiin karo macallin noqon karo faa'iidadu maaha ardayga keliya inuu wax fahmo ee faa'iidadu waxaa weeye waa inuu eh, waxna fahmo isagu waxna fahansiin karuu macallin noqon karaayo marka ikhtibaarigu waa kaas oo ardayga ayaa la weydiinayaa maalanba idiraariguna waa maalanba inay meeshii kugu dhegto ama neefi ay ku qabato ama ama ama oo ay qasabba kugu noqoto meesha inaad ku istaagto waa idiraar intidaariguna maalanba waa jamcintaasoo garimaysid tan inay aqrino ah, taasi kolka ay ku noqonaysaa meel baad ku istaagi deetana qiraacadii kalead kusoo cadfahaysaa waa intidaari takalaad ku sugahaysa ilaa aad ku dhammaysa jidaari bay noqonaysa ikhtiyaariguna shaksigu waa inii uu meel u doorto istaagga kolkaad bilowdo halka aad ku istaagi lahayd waa inay ku calaamadaysanto si macnahan maaragtay daba soconaysa ikhtiyaariguu noqonaya afartaa kolka kaan eega ka hadlahaynaa waxaa weeyaan ugu dambeeye ikhtiyaariga ah saddexda kale kama hadlayno waa ikhtiyaari keliya ka hadlay ikhtiyaarigii marka wuxuu qaybsamaa taam iyo kaafi iyo xasan iyo qabiixba kolkaa uqaybsama xaggee laga fiirinaya haddii dabageliska hore uu kaa luma weligaa waxba ma fahmaysa waxaa laga fiirinayaa kelimanadeena ku dul istaagahaysaai waxa ka dambeeya miyay la wadaagsataa icraab iyo macno midna icraab maxaan uga jeednaa maalanba waxa ka dambeeya muu kusoo cadfan yahay waxa ka dambeeya miyuu mawsuufsiadiimawsuuf isu yihiin miyay sili iyo mawsuul isu yihiin miyay xaal iyo saaxibulxaal isu yihiin miyay maxay iyo maxay isu yihiin tawkiid iyo miyay isu yihiin bimacnaa xagga icraab ahaan ma isku xidhan yihiin mise iskuma xidhno waa ma laga qiimayn waxaa kale oo laga qiimayn ma isku waxbay ka hadlayaan mise kama hadlahayaan aan kuu jilciyo maalan ba meeshan ma waxay ka wada hadlahayaan janna maalanba ma waxay ka wada hadlahayaan naar ma waxay ka wada hadlahayaa nabi saalix ma waxay ka wada hadlahayaa nabi muuse ma qise isku xidhan oo isku macnoabaa o mise isku macno ma ah waa meel laga qiimayn icraaban may isugu xidhan yihiin mise iskuma xidhna labadaa meelood baa laga duulay marka labadaba haddayna isku xidhnayn laa lafdan walaa macnan macnanta waxaa looga jeeda waa macnaha guud lafdigana waa icraabka waxaa looga jeeda haddayna lafdan wa macnan ayna isku xidhnayn waxaan odhanhaynaa waqfigaasi waa taam waa taam baan odhanhayna intahayna lafdan wa macnan midna iskuma xidhno taamku xaggeebu ugu badan yahay suuradaha dhammaadkooda suuradaha dhammaadkooda ayuu waa isaga uun waa taam weeyaan waxaa kolkaa maaragtay kolkaa noqonaysa qisastu meelaha ay ku dhammaato janaa la dhameeyey naar baa la galaya naar baa la dhameeyey janaa la galaya nabi baa dhammaaday nabi kalaa la galaya aakhiraa laga hadlaya addunya loo leexdo munaafiqiin baa laga hadlaya mufsidiin baa loo leex waxaa doonay adigu dhe qoraa laga baxay qolana ayb waqfiga meelaha gala waa waqfi taama intahayna waqfiga labaadi wuxuu noqon hayaa waa xagga macnaha iskaga xidhan yihiin xaggay caraabka iskagama xidhna hal darajuu kii hore ka hoosey xagga macnaha iskaga xidhan yihin xagga lafdiga iskagama xidhna kaafi baa la yidhaahaa maalan ba labadan aayadood waa isku qolay ka sheekaynayaan isku kadaa kadaa ka sheekaynaya maalan ba maxaa loo odhanaya in aladiina kafaruu sawaaun calayhim andartum am lam tundirum laa yuminuun khatama allahu calaa quluubihim khatama allahu kuwa lilahi waayo waa kuwii laa yuminuuna ahaa un laakiin ta khatama allahu ega waa maxay waa jumle istinaafiya wax icraaba kuma xidhna xagga ka xagga macnahaase waa isku qolo waqfiga noocaas oo kalea ah maxaa loo odhanayaa waa kaafi baa la odhanaya labadaa taamka iyo kaafiga ihi il kaloon ku dhowraynaa jira waqfi waxaa jira aan anigu idhaaho waa taraafiig taraafiigga macnaha weeyaan waqfigaa laazim baa la yidhaha waqfiga laazimkiina labadanuu ka yimaadaa kaafiga iyo taamku ka yimaada qaabka ugaymina waa qaabkee ed kaafiga sidiis aad ugu istaagi taamkana sidiis aad ugu istaagi waxa ka dambeeyana halkaasaad ka bilaabanaysaasn oo dib uma soo noqonaysa waxaa laga yaabaa halkaa ay ku istaagtay haddii aad iska jiirsiiso way iska banaan tahay dhibaata ma jirto macnihi inuuma isbedelayn baa laga yaabaa waxaa kaloo laga yaabaa haddii aad jiirsiiso inuu macnuhu isbedelayaa laga yaaba haddii una macnuhu isbedelahayn meesha maxay ku baaqi ahaan taam iyo kaafi hadduu macnuhu isbedeli ka waran maxay meeshii noqonaysaa laazim bay noqonaysaa miaal banayga ku siinaya yudkhilu man yashaau fii raxmatihi waalimiina acadda lahum cadaaban aliima haddaad tidhah maa dambaabtay dhag wey boqolkii boqol bay saata yudkilu man yashaau fii raxmatih haddaad ku istaagto ka waran dhag wey sax weey labaduba sax weeyaan ayib marka waxaad ka warantaa haddaad tidhahd yudkilu man yashaau fii raxmatihi waalimiin haddaad tidhahd ka waran khalad bay arrintii noqonaysa maxay noqon ilaahay ninkuu doono jannadu gelinhayaa aalimiintana iyada waaba shardiba in la geliya jannada way ku dhufleenba macnihi ma fasahaday mise ma fasahday u fasahaday marka waalimiina inaad ku istaagtahay mamnuuc bay noqonaysaa intahayna laakiin ti maaragtay yudkhilu man yashaau fii raxmati haddaad ku istaagta muxuu noqon lahaa waqfigu wuxuu noqon lahaa kolkaa ma aragtay wuxuu noqon lahaa taam buu noqon ila waalimiina acadda lahum cadaaban alima waa icraab ahaan iskuma xidhnayso garimaysa macna ahaana isma xima wax alle waxay isu yihiin ma jiro yudkhilu man yashaau fii raxmatii waa arrin dhabaatay waalimiina acadda lahum cadaaban elimana arrin hor lamay kolkaa maaragta ay noqonaysa marka ega marka aan ka fiirino waalimiina ku istaaga lagu istaagahay marka aan ka fiirino waxaan odhan haynaa yudkhilu man yashaau fii raxmatihi in lagu istaagaa laazim bay noqonaysaa maxaa yeelay waalimiina haddii lagu istaagaa khalad baa ka iman maad fahamteen macnahaas kolkaa macnaha inamaa yastajiibu ladiina yasmacuun kuwa nebi maxamedo wax kaa qaadanhayaay waa kuwa hadalkaaga caqiide ahaan u maqlahaya baa layihi haddii aad maala ma tira inamaa yastajiibu ladiina yasmacuuna walmowta muxuu macnihii noqon kuwa caqiidada kuu hayo iyo inta dhimatay unbaa adi hadalkaaga maqli wax kaleo hadalkaaga maqliba ma jiro haye de ma saasoo macnuhu ah ma walmowta yabcauhum llahu agga dambe la socotay nafs shay almuhim waqfiga laasimka la yidhaahaay wuxuu ka yimaadaa taamka iyo kaafiguu ka yimaadaa wuxuuna kaga imanhayaa marka taamka waa la dhaafi karaa kaafigana waa la dhaafi karaa meelese waxaa jira haddii la dhaafo oo deetana meelo ka dambeeya lagu istaagaa khaladuu ka iman hadda haddii la wada dhaafo inay sax noqonaysaa laga yaaba sida eega meelahan oo kale marka meelahaas oo kale culimmadu laazim bay ka dhigeen in e lagu istaago kuu noqonaya taa halkaasaan kaga baxaynaa waqfi waxaa jira isagana waqfu tacaanuq la yidhaha oo saddex dhibicyood loo yeelo oo qur-aanka labada gebikaa oo haddaad meel ku istaagto meel kale aadan ku istaagi karahayn maalan ba dalika alkitaabu laa rayb dalika alkitaab waad ku istaagi kartaa laa rayb waad ku istaagi kartaa fiih waad ku istaagi kartaa saddexdaba laakiin saddexdaba hal maroo keliya kuma istaagi karti haddaad mid ku istaagtid ka kalaad dhaafaysaa labada kalaad dhaafaysa haddaad mid ku istaagtid hadaad mslma ku istaagtid fii hudan lilmuttaiina baad odhanaysaa dalika kitaab hadaad ku istaagtid laa rayba fii hudan lilmuttaiina baad saasaad u wadaysaa waqfigaana maxaa la yidhaha tacaanuf baa la yidhaha kaa kolkaa ma aragta halkaa idhig laazimki inaad fahamtay baan maranay aad buu inoo fara badan yahay xasankii baan kolka u gudbahaynaa xasanku isagu waxaa weeyaan ere labadiiba isugu dar labadiba tacalluq baa jira lafdan wa macnan tacaluqa baa jira maala maxaa kamid a alxamdu lilah lilah istaagaad ku istaagtay waa waqfi xasan maxaa yeelay macnihii uu kaamil noqday laakiin ti waxa ka dambeeya lafdan waa macnan ku xidhan tahay alxamdu lilah ilahay baa macadda soo ma ilaahay unbaa rabbi ah soo sidaa ma ilahay unbaa rabbi ah rabbigii waa sifo wixii waa isla mid isaga la odhanaya mise malaha wuu leeyahay laakiin ti laazimkiisa ma laazim baa la yidhaahaa mise ma aragtee magac kalu lehay maye waqfulbayaan baa la yidhaha waqfulbayaan waqfulbayaan baa la yidhahaa laazimku markii u xasanka uu ka yimaado maalan maxaa ka mid a ah? litu'minuu biاllaahi warasuulihi e war akhriyade watucaziruuhu watuwaqiruuhu watusabixuuhu marka maxaad leedaha litu'minuu billahi warasuulihi si aad u rumaysaan soo saa ma ah deetana ma aragtay wa tucaziruuh labadaba kolkaa ma aragtay yaa iska leh warasuulihi baa ka sokaysa meesha lituminuu billahi warasuulihi bay ahayd damiirkuna xagguu noqdaa meesha ugu dhow noqdaa waa lituminuuna aad ubaarisan billahi iyo warasuulihi oo deetana ma aragtay nabiga aada u gargaartaan oad weynaysaan wa tucaziruuh wa tuwaqiruuh iyo noqonaysaa labaduba nabiga u noqonaysaa laakin watusabbixuuhu subxaana muxamed miyaad odhan m ma odhanaysid xaggeeday ku xidhan tahay xaggii horay ku xidhan tahay marka waxaa eeg anu haddaan kitaab qoro halkaa maxaan ku dhigi lahaa miin baan ku dhigi lahaa istaag baan odhan lahaa maxaa yeelay wa tusabixu waxaa loo tasbiixsadaa waa iyo keliya waa ilaahay subxaanahu watacaala wajala jalaaluh wa tuwaqiruuh wa tusabbixuuhu bukratan wa asiila marka wa tusabbixu waqfiga noocaasoo eega way isku cadfan tahay macnihii way wadaagsanaan sida aad arkaysid waa waqfi laazim ah waxaana kolkaa ma aragta la odhan hayaa waa waqfi waqfulbayaan la yidhaha laazim ma aragta xasanku sidaas u leeyahay ogaanteeda rab halkaa maxaa kaaga soo baxay waxaa kaaga soo baxay waxaan leenahay taamka iyo kaafiga labadaba inta lagu istaagaa halkaa laga sii bilaabanaya xasanka naftiisa meelo wuxuu leeyahay laga sii bilowdo oo laga sii socdu kolka ibnu jazari qowlkiisii mulaq ma ahna eh waa muqayad baan kolkaa ma aragtaan odhanayna bale waxaaban leenahay xasanka waxaa xasan loo yidhi haddii uu rasul aaye yahay in lagu istaago waxa ka dambeeyana laga sii bilowdo waa qowl maya xasan waxaa loo yidhi aslanba in laguna istaago waxa ka dambeeyana lagu bilowdooda waa wanaagsan yihi maya xasan waxaa loo yidhi in lagu istaago unbaa ma aragta fiicana in laga bilowdaay ma fiicna intaba waa la sheegay waxaanaad arki doontaa insha allahu tacaala marka aad calaamooyinka u fiirsato qilaa meesha la yidhaaho iyadoo waqfigeedu uu taam yahay baad arki doontaa qif laa tabtadi if laa tabtadi wey qila macnaheed waa maxay qif ku istaag meesha ma ku istaagtay laa tabtadi mar labaad meesha haka bilaabanin bale halkii ka sii silaa waa maxay iyadana macnaheedu sil xidhiiri wey war dhaaf meesha ha ku istaagin dhaaf haddii aad ma aragtay aad dhaaf weydo ood ku istaagto laa tabtadi bimaa bacdaha haka bilaabanin bale dib usoo noqo saasay maarata culimada qaarkeed ay kufasin calaamooyinkuna waa ciidan oo kale marka kilaadu tanbay yay maaragtay shabahdaan jiimkuna meelaha qaarkood mooye sida faraha badan kaafi buu shabahaa silaaduna sida faraha badan xasan bay shabahdaa saas kolkaa maaragtay macnuu kuu noqonaya iska fiir waxaa kuu hadhay kii qabiixa ahaa saddexdan horta jaais weeye saddexdan waqtigoodu waa jaais taamka iyo kaafiga iyo xasanka saddexduba waa jaais soo sidaama maxay jaais u noqdeen jumla meesha ku taab noqotay oo macno la fahmi baa meesha ka yimid jaais baa saddexdaa la yidhaha maxaa soo hadhay qabiixii baa soo hadhay qabiix waa maxay qabiixu waa inaad mubtada iskaga istaagtid alla fara badanaa dhallinyarada eega miyaad la socotaa meeshay dooni baa iska fadhiisanayaan waa meeshuu ilaahay fadhiisiyo bes oo iska fadhiisanayaan meeshuu doona iskaga soo ceshan meeshuu doona sidan u odhan waa iska wadun inaa lilahi wainaa ilayhi raji marka waqfigu waa cajiib weyaan waa inuu maalanba waxaa laga yaaba ardayga intuu meel fiican ku istaago waxaa laga yaaba intuu dib u baxo inuu mubtadakhalada galo ibtidakhalada galo mawduucan aduu kutubba u khaasa in badanna waan ka hadalay baraarujin fara badanna waan idi yeeshay halkaasa kaga soo gaabsanayna qabiixu waxaa weeye inuu maalan ba mubtada ku istaago meeluna macnuhu kaamil noqo alxamdu u yidhi iska aamus ama lilaahi buu iska yidhiho maaragtay uu kaga bilowday dee qabiix waad garanaysaa xagga waqfigan u galaya agga ibtidahana u galaya mawduucan in badan baa soo basdiyey oo duubateenna waad garanaysaan qabiix marka qabiixu lafdan wa macnanna waxa ka dambeeya uu ku tacaluqaa macnuuna kuma kaamil noqonin sidii kii jaa-iska ahaa oo kale in yar marka ogow qabiixa laguma istaaga isaga ilaa xaalatu iqdiraar mooye qabiixa isaga laguma istaago laakin de haddaad xaalatu iqdiraar tahay meel kasta way kuu banaan tahay way kuu banaantahay ogaanteeda asal la mid ogow waqfigan wax maaragtay kolkaa waqfi xaaraamihi ma jiro si guud wixii waa isku wada celinayna waqfi xaaraamihi ma jiro waqfi waajibihina ma jiro ilaa maaragta wuxuu macnuhu keeno mooye ilaa wuxuu macnuhu keeno mooye maalan baa shaksigu meelaha ugu antisana ugu cajiibsan wuu ku istaagi karaa haddii uunan isagu u qastin oo uunan sida niyoonin maalan ba inii kafartu baad iskaga istaagtay haddaadan lahayn anaa gaaloobay oodan adu saa odhanin waxba xaaraan maaha inii kafartu wadaadkii shaydaan ahaa iyo haddaad macnihii asalka aad niyeysan tahay laa shaka walaa shubha keliyatan laakinti waxaa lagu diina haddaad dad tukinayso haddaad dad u dhigayso haddii aad dad ka dhegaysanayso meelaha saasa ood ku qabanayso ama markaad adu keligaa tahayda tashwiishaynin meesha doon waa iskaga istaagaysa ila macnihi waa kuwa caadiya keliyata haddaad niyatoon ba ikraari kugu dhacday waa intaa keliyata waa fahanay soo maha ayib taa isagoo sheegibaa sheekhu wuxuu ku yidhi wabacda an tacrifa intaad baratay kabacdi an tujawida inaad tajwiidiso inta aad baratay kabacdi laabudda waxaa laga maarmaana an tacrifa inaad baratid waqfan iyo wabtidaa waa fani gooni ah ina alwuquufa wuquuftu arbacun afar wey afartaasoo turiixu kuu raaxaynaysa turiixu saaxibaha saaxiibkeeda u raaxaynaysa taam iyo kaafi iyo xasan iyo qabiix weeyaan taamun taam mooye idaa lam yatacalaq markuuna ku tacaluqin limaa bacdahu mulaqan si mulaqan uuna ugu tacaluqin laa lafdan walaa macna waulaaika hum lmuflixuun ina shaaniyaka huwa labtar soma arkaysi waxa ka dambeeya isku shaqa maa kaafin kaafi weeye idaa waktiga tacalaqa uu kaga tacaluqa macnana xagga macnaha faqad oo keliya tah waa isku qiso laakin dee isku icraab maaha waxasanu xasan weeye idaa xasala markuu xasilo tacaluqun tacaluq fi lafdi lafdiga uu kaga tacaluqayo almacnaa wa tamat iljumal afartiina halkaasay kugu dhamaatay afartiiba waan kuu sheegay qif kolkaa kub istaag oo wabtadi ka bilaabo waxa ka dambeeya ilaa idaa kaana markuu waqtigu yahay mooye alxasan markuu yahay mooye ama xasan hadduu yahay dib baad u dhaqaaqaysaa xasankaasoo fii hayri rasi aayatin aayad rasigeeda hayrkii ah ama xasanku hadduu rasu aayo yahay maa la soo celiyaa lama soo celinayo tatafakaruuna fi dunya wlaakhira soo maha tatafakaruun marka ku istaagtid fi dunya wlaakhira waad ka bilaabano maxaad uga bilaaban hadii taa maxamed ka soo celcelin alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin waqfigeed muna xasan haddana soo celinaysa alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin ma odhanaysid halkii maad ku dhaafaysaa lana alxasan rasu aali markuu yahay waa sunna kolkaa ma aragtay ku istaagiiso hadda adigoo dhaafaay sax bay noqonaysaa culimada qaarkeed way diidaa imaamu nawowi oo kale isagu wuxuu fatwooday marba macnaha in lala soconayo aayadda maaragtay kolkaa sidaa loo sii xaqsimayn laakiin de culimo waxaa jirta aan ka ogolanan meel aayadda inaad dhaafto ku istaag alayhi rasuaayihi ku istaag oo wasilaan halkii ka siiwa ama maxaad odhanaysaa qif xasanka ku istaag hadduu rasuaaya uuna ahayn qif ku istaag calayhi dushiisa ku istaag ma ku istaagtay xasankii hadda rasuaaye ma aha oo wasilaan xidhiidi halkii ka bilow aad ku istaagtay ka bilow ama alqabiixu qabiixu fataaluqu taaluq w taaluqsoo wujida laga helay fi lafdi walmacnaa walaakina lam yufid maysa faa'iidaynin ilaa xasan buu noqon lahaa walaa yajuusu ma banaan alwaqfu istaag calayhi qabiixa lagu istaago ilaa in kunta inaad tahay mudaran midoo dhibaatogeliye haddii aad mudar noqoto wasilhu xidhiidi waslan xidhiidin oo dibu noqode walam yejib ma waajibin waqfu waqfi oo walam yaxrum ma noqonin simaa maa mid mooye awhama maodsiiyey almacnaa macno moodsiiyey oo waqaarihii ka aqriyeynna waa uu niyooday mooye ku macna moodsiiyey oo qaariguna uu niyooday mooye mid xaaraama ma jiro maalanba waa inuu shaksigu yihaa inii kafartu macnuu mootiye sama inuu isagu gaaloobay mootiyey arbuu qaariguna hoos shaqayn waaba saa aha kolkaa xaaraan buu noqonaya wallahu aclam